siiye sharaf ciheeda hooyaday mahadabidkahaa

kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkeenan waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eeba idma waxaa ka mid noqon doona ciidamada yuhuudda oo toogtay lahaystayaal ay doonayaan ay soo furtaan waxaan sidoo kale dahanaa qareenka madaxweynihii hore ee mareykanka oo la ogaaday in malaayiin doolar lagu siiyey si uu si uu u daboolo isdabamarin lagu sameeyey doorashooyinkii mareykanka sidoo kale barnaamijkana waxaa qayb ka ah magaalo la waayey nusqarna ka hor oo hadda lagu arkay gunta hoose haro weyn oo shiinaha ku taala dowladda sbain hadda kadib waxay ka fakeraysaa sidii meelaha dadka isugu yimaadaan sida xeebaha iyo gaadiidka dadweynaha dhexdoodaba ah, sigaar loogu cabin dhaqaatiir haweeney kelideeda ka soo saaray boqolaal dhagaxyo ah kadib qalin ay ku sameeyeen iyana waad maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijkana ku jira koox saynisyahanaa oo ka digaya kulaalka ka soo baxaya qorraxda oo ay sheegeen in la ogaaday inuu saameyn iyo qalqal uu ku hayn karo isgaarsiinta aan adeegsanno xubnihii joogtada inoo ahaa ayaa sidoo kale barnaamijkana qayb ka ah warar gudaha ku saabsan iyo kaalinta suugaanta kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kena laabto kula qayraaho aana quwasaanayn inab quudhsataa waa qiljaabe inaad quudhsataa maahe qadraay qiimiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshay maahe qadraay qiimiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshay

preocupar. maqaam dumaan qaysiya uga baxdeen waa waxaa qaab dumaan qaysiya uga baxdeen anigana qabriga anigana qabriga adiga anigana qabriga adigay qode mahee qadraay imiga kalgacaal ee quruxda badan maadila qorshe mahee qaadirhaay qarqaay qaadirhaay qiimiga kale gacaal ee quruxda badan maadila qorshay dibaadi ku qodi inayow qadani sida qaaliniri laga qariyeyba qawdhamsida qaaliniri laga qariyeyba u qawdhama qorax soo baxad soo baxdiyo qowlko kala qorax soo baxdiyo qowlko kala maahee qadraay imiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshe mahe qiimiga kale gacaal ee quruxda badan maadila qorshaanigaba qalbiga wanan lama qarsho birka lama qarshe

xaqiiqadraay qeydraay qiimaha kalgacale quruxda badan mahadla qorsheyn iyo inay xukumani qiimaha kalgacale aan qaybsana dhinaca qabo yaasaday kasta marka hore ay ka diidanayd laakiin ugu dambeynta inay xukumani ay kusoo kooobooday waa cododka macaan fanaaniinta ah, ilaahay u naxariistay eh, maxamed nuur gudiid iyo saare axmed jaamac ayaa ku luuqanaya eh, heestaan oo maahay qadre la yidhaahdo eryada heestaan waxaa laga hayaa maxamed jaamac ilkacase lacankana waxaa saaray jaamac saleemaan tube rawaayaddii reer boow yaa ku leh ayay qayb kaacdo badan ku xasuusanayaan daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keeneen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga duso kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn xagaag waxaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal qaybaha hore ee barnaamijkana kulanka keenin idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan maxkamadda ciidamada qalabka side ayaa maanta waxaa xukun ku riday laba nin oo dhowaan lasoo taagay maxkamadda kuwaas oo ka tirsan ama laweed inay ka tirsan yihiin ururka daacish layiraahdo faracooda soomaaliya labada nin magacyadooda waxaa lagu kala sheegay cabdiqani aadan cali oo cilmi la yaqaano iyo sidoo kale axmed cali deeri oo macalin axmed layihaahdo oktoobar ayaa laga soo qabtay degmada dharkeynle ee gobolka banaadir halkaas oo la sheegay in bambaano inay doonayeen kula wareegaan maamulka masaajid ku yaala degmadaas oo la yirahdo masjid nuur halkaas oo la sheegay in dadka dhibaatay ku hayeen baaris dheer kadib xafiiska erlinta ayaa maxkamadda ciidamada ka codsaday in xukumayaashan ama eedeysanayaashan maxkamad lasoo taago labadan eedeysane ayaa maxkamadda ciidamadu maanta waxay ku xukuntay min sideed sano oo xabsi ciidan ah markii maxkamaddu ay sheegtay dambigii lagu lagu helay waa hagaagka magaalada burco shalay gelinkii dambe waxaa ku geeriyooday ilaahay ha u naxariistay abwaan cismaan ibraahim barsame oo hurro walwal loo yaqaanay wuxuu kamid mid ahaa abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah, ee dhinaca kalena caanka ku ah gabayada iyo suugaanta noocyada kala duwan magaaladaas burco gobolka togdheer xarunta u ah ayuu ku xanuunsanayay maalmihii dambe abaan hore walwala ilaah u naxariiste wuxuu caan ku ahaa gabayada gaar ahaan maasooyinka silsiladaha ah ee isku xiran dad badan ayaana ku xasuusanaya maansadii cambaro oo aada u caan ugu ah waayo dambena aada loo tabiyey laakiin waraysigan hadda maqli doontaan waxaa laga duubay sanad ka hor oo kaga hadlayaa noocyada cayaaraha hidaha dhaqanka soomaaliyeed horta khayaana haddii la yidhaahdo ee tan nimanka sida laleeyahayna waa khayaanad bay yidhaheen somaa markay xaadirinaya waxay leeyaan niman cayaar eh, caynkaas caynkaas ameerikaana yaqaan anugu taan yaqaanaa hmm. watii baadiyaha marka magaaleeyo garanayo kamanka lagu tumay imanka cayaaraha galbeedka hmm, hmm xooguu loogu magacaaba saylici ayaal ciisoo dhan iyo samaroon iyo wixii deela hal maala danaakira lamid qabar bay leedahay cayaalay leedahay anfartu cayaalahaas ah. dee galbeed bay jiraano hmm. anigu maan gaadhin dee qabsiina aan wax ka un daawaday mooyaane nin ku raarigaarisana ma jiro hmm cayaar galbeed wsaylo laha galbeed bay xigaan oo cayaar saylo baa laydhaha cayaarna waxaa la ydhaha dhaanto dhaanto cayaar la yidhaahdo jaandheer annagu togo dheer baanu u naqaan laakiin jaandheer baa la yidhahdaayo gobolladan somalilan hmm. yaa laga cayaaraa imanka reer hargeysa hmm. batar bay yidhaahaan batarku waa saqab ka mid ah la kala googoyno lasii daynaya batarku hmm. cayaar maaha magaceeda asalka ah. ah. asaaskeedii baa loo eegayaayo togdheer baa la yidhaha hmm. haddii loo diido oo islado gobollada ka simana jaandheer hmm. baa la yidhaha cayaar jaandheera waxay ku bilaabantay maxaa la odhan jiray dadbari cayaarta ugu horreysa waxaa lahaa dadbari baa loodhan jiray anigu waan ku wadansaday sacabka abaaxi laga qaad dadbari baa loodhan jiray sacabkaa tumaya qurka ama wixii laga qaadi sacabka saasoo loo turi jiray boodadana waa sidaa loo bood ama loo boodi jiray laakiin dee qaabay ku kala duwan yihiin ayaa jira oo de marka la tumaya baana tusi doonaa laakiin tarniinkuwada waa gooni ta ku xigta waa jibcadaale jibcadaale la yidhaha waa waxaa magacanba keenay qandheertu waxa weeye codkan dheer iyo salabkan caddi kana kala go-ayn shibcadaala la yidhaha beeralkadhis baa jirta mm. beelqalqalis baa laydhahaa rogaal baa la jiraa rogaal baa laydhahaa reebaa jirta wata ragga u goonida reebaa laydhahaa codgooniyay leedahay hee boqol cayaarood oo kala jaada ayay leedahay soomaad garan tii haantay leedahay helelaawiy waxay leedahay dayaanaan yahay dayaaneyah dayaanoo diririg leeyeya libaxa dowxaana ka kiciyeya dadka soomide iyo haanta kudhufaaqabka waa latumaya soomaad garan mhm. oo tee haantaa jirta mhm. waxaa jirta baala halnaabs nimal helada ma habboon ole howey howey kelimadee halla naabs iyaduna waxaanlayso baa ladhaha si gooniya ah oo qurux badan oo hudiya nacaba ayaa loogu boodaa cayaartii dumarka maynu gelin markay tumayaan sida daladaa ugu boodayaan ah. sidaa weye sidaa weye haddaad daawato cimriga kuu kordhiya adkaas wuxuu ahaa ilaahu naxariistee abwaan cismaan ibraahim warsame oo hurrawaan waa loo yaqaanay magaalada barcaayo shalay galinkii dambe ku geeriday ilaahu naxariisto ayaan leenahay wuxuuna xasuusinayay qaar kamid ah cayaaraha hidaha dhaqanka soomaaliyeed qabriga ilaah waasi leenahay barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan bangiga dahabshiil barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan milatariga yuhuudda ayaa sheegay inay si qalada u dileen saddex qof oo la haystayaal ahaa oo ay yuhuuddu qafaalatay ama oo ay urarka xamaas qafaasheen intii lagu guda jiray weerarkii lagu qaaday dhulka yuhuudda xooga ku haysato ee ku yaala dhulka falastiin saddexda qof ayaa milatariga yuhuudda waxay ku sheegeen in lagu kala magacaabo yotenheim oo siddeed iyo sana jira samiir talaalaka oo laba iyo jira iyo alan shamris oo lix iyo jira ciidamada yahuudda waxa ay sheegeen in la wadaageen sida ay iga xun yihiin dhilkaada dilka caruurtooda u geysteen waxaana ay sheegeen saddexda qof ay toogteen ciidamada ka howlgalaya deegaanka shajaajiya la yiraahdo ee waqooyiga marinka khaza in ka badan boqol qof oo la haystayaala ayaa weli gacanta ururka xamaas ku jira kadib markii ciidamada yahuuddu ay weerar ku qaadeen deegaankaasna weli maysa jirto ama ma jirto cid ay soo furteen ciidamada israel ee magacooda i loo soo gaabiyo ayaa sheegay in dhacdadan uu dhacday maalintii jimcaha ee shalay ay baaritaan ku hayaan waxaana ay sheegay inay muujinayso si qoto dheer inay uga xun yihiin dhacdadaasi naxdinta leh iyagoo sheegay in qoysaskooda ay la wadaagayaan murugada howlgalkeenii qaranku wuxuu ahaa inaan helno dadka naga maqan oo aan dhammaantood dib ugu soo celinno ayaa qoraalkan lagu yidhi boqolaal qof oo ayaa iskugu soo baxay bartamaha magaalada talaafif waxaana ay wateen boorar iyagoo sheegay inay diidanayeen ama ay kasoo horjeedeen dhacdadaasi iyagoo u dhaqaaqay saldhigga ugu weyn ee ciidamada yuhuuddu ay ku leeyihiin magaaladaas waxaanay ku baaqayeen dowladooda inay heshiis ka gaarto sii deynta lahaystayaasha kale ee weli gacanta ururka xamaas ku jira dadka dibadbaxa dhigayay waxa ay qabteen sidoo kale ama ay wateen oo ay shideen shumacyo iyagoo sheegay in boorarka ama ay doonayeen in dowladooda ay doonayaan ka doonayaan in wadahadal ay ku dhameyso intaarsan booraray wateen waxaa ku qornaa dadka naga maqan guryahooda keena iyo lahaystayaasha ha lagu bedesho wada hadal meydka saddexdan qof ayaa dib loogu celiyay dhulka yuhuudda xoog ay ku haysato iyadoona hadda la sheegay in ciidamadu ay baarayaan sida kiiskooda u dhacay saddexdan qofka mid ka mid ah oo hotam yotam haym layihaahdo waxaa laga soo qabsaday oo xamaasay ka soo qabsatay deegaanka layihaahdo kibutus kafar toddobadii bishii oktoobar waxaanu ahaa nin muusiga eh, ama muusikista ah isagoo sidoo kalena talyaaniga markaasi ka yimid xilligaasi soo kooxda xamaas layirahda ururka xamaas ayaa sheegay in ay iyagu ay afduubteen ama ay haystaan weli xubno kale oo ay kasoo qafaasheen ama ay soo wateen markii howlgalka ay fuliyeen toddobadii bishii oktoobar samir talika ninka la oo isagana remiya ah ayaa la sheegay in laga soo qafaashay deegaanka kibuus niir layihaahdo waxaana la sheegay ninkan inuu kamid ahaa dadka mootooyinka ku safra ama mootooyinka ku shaqeysta alon shamaris waxa sidoo kale uu ku sugnaa deegaanka kavaraza layihaahdo markii la weeraray qoyskiisa ayaana sheegay in ninkan xilligaas uu ku maqnaa fasax markii ciidamada xamaas ay soo wadanayeen wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in duqeymo xoog le ay ka wadaan yahuuddu marinka khaza iyagoo dhinaca kalena sheegay dad badan ay ka baxayaan ciidamada israel ayaa si qiimaha ay ka geysanayaan guud ahaan marinka khaza si ay saameyn ba-an ugu geystaan ama si weyn ugu burburiyaan marinka khaza dhinaca kale dowladda qatar ayaa xaqiijinaysa in mar kale ay socdaan wada hadallo lagu qiimeynayo haddii xabajoojin cusub la heli karo iyo haddii kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wadahadalladan ay sii socdaan qatar waxay xaqiijisay dadaalkeeda diblomaasiyadeed ee socda si ay dib ugu cusboonaysiiso joojinta xabadda iyo in sidoo kale marinka qaso loo ogolaado inay gudaha u galaan gargaarka bani waxaana rajo ka muujisay in la dhiso ama laga gaaro horumar laga sameeyo heshiiskan si loo gaaro heshiiska dhammaystiran oo waara kaasoo soo afjari doona dagaalka joojinta dhiigga walaalaha falastiin horseedna u noqda wadaxaajo dhaba oo markaasi bilaaba hanaan siyaasadeed oo keena nabad dhamaystiran joogto ah oo cadaalad ah si waafaqsan go-aanada caalamiga ah iyo hindisaha nabadda carabta ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ciidamada dhulka iyo kuwa kale cirka iyo kuwa xataabada ee yuhuuddu leedahay ayaa sabtigii ilaa shalay waxay weerar ku qaadeen deegaana u go halkaas oo la sheegay in dadka gaaraya sideed iyo toban kun iyo toddoba qof inay ku dhinteen tan iyo wixii ka dambeeyey bishii oktoobar ah, toddobadii bishii oktoobar weerarada maal ayaa aada loola beegsaday deegaanka khanyunis la yihahdo ee koonfurta khaza halkaasoo kumanaan qof ay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka cararaan deegaanadaasi wariyaasha jooga ayaa kusoo waramaya in duqeymaha ay geysanayaan khasaaro badan islamarkaana meelaha ugu badan ay ku dhacayaan ay kamid yihiin goobihii dadku markii hore gabaadka ay ka dhigteen sida iskuulada iyo xataa goobaha kale caafimaadka ee ku yaala deegaanka khan yunis sawirqaade la yidhaahdo cabduqaa ayaa ku dhintay kadib markii shaqaalaha caafimaadka laga hor istaagay inay u gargaaraan saacado uu dhigbaxayay waxaana madaxa xafiiska telefishinka aljaziira ee daa ee khaza uu sheegay in goobta uu ku tegay wariyahaas ama sawirqaadahaas oo dhaawaca sawirqaadahan ayaa waxa ay ahayd baa laleeyahay wariyihii saddexiy tobanaad ee ka tirsan telefishinka al aljaziira ee la dilo tan iyo markii la aasaasay shabakadan waxaana uu ka mid ahaa konton iyo toddoba saxaafiye oo falastiiniina oo la dilay xilli ay tabanayeen dagaalka khaza ciidamada israel ayaa sabtidii sheegay inay weerareen laba iskuul oo ku yaala magaalada khaza marinka khaza dhinaciisa waqooyi iyagoo sheegay inay dileen shan dagaalyahan oo ka tirsan ururka xamaas halka ay sheegeen inay qabteen konton kale tanii markii uu dagaalka uu bilowday milatariga israel waxay si dabajooga ah u shaarciyeynayeen ama u sheegayeen warada lagu qaadayo kaabayaasha rayidka sida iskuullada iyo goobaha kale ee caafimaadkaba inay yihiin kuwaba ay ku banaysanayeen inama ay joogaan sida ay sheegayeen dagaalyanada ururka xamaas qaramada midoobey ayaase sheegtay inay indhaheeda shaqaalahooda ay ku arkeen goobaha la duqeeyey oo ah goobo mamnuuc ka ah dagaalada islamarkaana dad rayida lagu laayay si kastaba wararka laga helayo goobta ayaa sheegaya in duqaymahaas maanta ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah maanta gelinkii hore dhowr qof oo falastiiniyiina ah ayaa lagu dilay laguna dhaawacay weerar ay yahuuddu la beegsatay agaarka dugsiga al masra la oo qaramada midoobay ay maamusho waxaana sidoo kale deegaankaasi ku sugnaa xubno ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee falastiin iyadoo sidoo kalena bartilmaameedka laga dhigtay xafiiska hay-adda qaramada midoobay ee falastiin ee ku taala xaafadda deerel balaax layidhaahdo ee bartamaha marinka qazac ma jira wax horumar oo la taaban karo oo laga gaaray joojinta dagaalka xitaa si kumeel gaar ah tani bishii hore markii yuhuuddu ay dib u bilaabatay ama dib uga soo laabatay wadaxaajoodkii muusaadku ay qaybta ka ahaayeen ee dooha ka socdooxa ka socday warar soo baxaya ayaa sheegaya in laga yaabo israel ay isha ku hayso dibi soo nooleynta wada wadahadalo kale oo horseed u noqon kara xabajoojintan arrintan ayaa imaanaysa kadib markii israel ay qiratay inay xubno badan oo dadkii laga haysta ka ah ciidamadeedu ay toogasho ku dileen dagaalkan iyo saameynta uu yeeshay ayaa weli ku guda jirnaayay suuqyada tamarta ah ee caalamka ayaa bilaabay inay dadkooda u diraan fariimo la xiriira in suurtagal tahay qiimaha shidaalkuwa dunida kor u kaco afduufka gantaalaha iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraakiibta ay la beegsanayaan ururka waxootiyiinta yemen ayaa lagu qasbay inay hakad galaan maraakiibtii isticmaalaysay maarinka ama badda cas moller mask oo ah shirkada danisha ah, oo maraakiib ay leedahay gaar ahaan maraakiibteeda saadka inta badan ay maraan biyaha badda-cas ayaa hadda ku dhawaaqday inay joojiyeen in maraakiibtooda shicnidaha sida ay badda-cas maraan go-aanadooda shirkadaha ugu waaweyn ee maraakiibta ayaa lagu dhawaaqay shalay gelinkii dambe waxaana calaamad u tahay in shirkadaha waaweyn ay si dhaba ah u qaadanayaan xaaladaha ammaan ee badda-cas laakiin cawaaqibka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay dareemaan suuqyada saliidda adduunka iyo qiimaha timarta iyo maciishadu mararka qaarina kor u kacaan si kastaba waxaa si baaxad leh mararka qaar laga filan karaa ama hadda halis ugu jira baa laleeyahay caalamkana looga baahan yahy inay ka jawaabaan inuu xidhmo badda cas iyo baranka marinka baawalmandab shirkada markis ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in go-aankeeda ka dhashay walaaca ay shirkada ka qabto xaaladaha ammaan ee aada u kacsan ee koonfurta badda cas iyo gacanka cadan dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay weeraraday u dambeeyey ee gantaalaha iyo kuwa kale ee diyaaradaha duuliyahan loo adeegsaday ee lagu qaaday maraakiibta ganacsiga waxay ka dhigan yihiin khatar weyn oo ku wajahan badda iyo sidoo kale ammaanka badmaaxinta ayaa shirkadan qoraalkeeda lagu yiri shirkada kale ee layihaahdo habag ayaa iyadana waxa ay ku dhawaaqday in ruuca ka mid a ah maraakiibteeda adduunka hadda ay ka joogsanayaan siday hadalka u dhigtay inay maraan badda cas gaar ahaan dhinaceeda marinka ee baabalmandab ku aadan amnidarada sii kordhaysa ee ka jirta badda cas ayaa aada u dhalatay ama waxay ka dhalatay dagaalka yuhuudda ee ku qaaday marinka qasa wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar markaasoo yuhuuddu ay duqeymaan kala joogsi lahayn ay ku qaaday muddo toban toddobaada marinka qasa dad badan oo rayidan ay ku dishay keliya sagaal iyo toban waa kiliya sagaal iyo labaatan kilomitr oo u dhigantay mayl oo balaca ah. halka ugu yar yaal mandab ayaa ah marin muhiim ah u ah ganacsiga caalamka toban boqolkiiba waxaa la sheegay in badeecadaha dunidu halkaasi ay maraan xuutiyiinta yemen ayaa bartilmaameysaday maraakiib ay leeyihiin ay ku tilmaameen ay lahaayeen yuhuudda ama xataa sahay u siday waxaana ay sheegeen ama ku goodiyeen inay bartilmaameysan doonaan maraakiibta israel ama cid kasta oo shixnad u rarta israel oo soo marta badda cas bisha nofembar ururka xootiyiinta yemen waxa ay sheegteen inay la wareegeen markab nooca xamuulka qaadaha oo lagu magacaabo galaxy lider kaas oo sheegoo la sheegay inuu lahayd shirkad israel laakiin yahuuddu waxay ku tilmaantay markabkaasi nooca xamuulka qaadaha inay lahayd shirkadaha ama ay lahaayeen shirkada laga leeyahay ingiriiska ee jabaan markaana iyagoo aysan wax shuqula ku lahayn kooxaha mucaaradka ee dalka yemen ee xootiyiinta ah ayaa labada kun iyo afariy tobankii ilaa haatan waxay gacanta ku hayeen qeybo badan oo kamid a ah wadanka yemen waxaana ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta laga dhaqangelinayay bay yidhahdeen xabad joojin buuxda oo ay ka fulinayaan khaza tani waa qeyb ka mid ah istaraatiijiyada loogu talagalay in sare loogu qaado qarashaadka mareykanka iyo kuwa kale ee lagu taageeraya yuhuudda ayaa lagu yeray ciwaankaas ama horey war uga soo baxay ururka xamaas waa iraahdee ururka xuutiyiinta yemanka dagaalamaya coladaha noocan oo kale ah waxay sidoo kale aada u saameeyaan mararka qaar meelo badan oo dunida ah gaar ahaan noocyada miciishada iyo xataa shidaalka hogaamiyaha shirkadda galax layidhaahdo ee markabkeeda la qafaashay ayaa sheegay in muuqaalo laga soo qaaday shaqaalihiisa ay muujinayaan dagaalyahanada xuutiyiinta yeman oo ku dul wareegsan markabka xamuulka ah iyo sidoo kale shaqaalahooda oo bad qabaa suuqa saliidda dunida ayaa sheegay inay dadka u direen fariimo dheeraad ah isla markaana hadda ay ka fakarayaan walaaca ah inuu kor u kaco qiimaha shidaalka dunida la kala siisto oo walaac badan ayaa halkaasi ka jira qodobo kale ee saaxiib yaal noo soo socda barnaamijkaa dhegeysanaysaana waa kulanka knn n amale taa dhaafo daqone ha jabin dalbaha ku yidhaahde kale ayaa kamid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay hor raxmadeeye maxamed axmed kuluc ayaa ku luqeynayay heestan maxamed cumar huryo ayaa erada laga hayaa kun sagaal boqol iyo afar iyo heesii soo baxay qayb ka tahay qeyb ay nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda markaan dhinaca xubnahaas eegeynaaye waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraah axmed ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin sabdi a ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha disembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol kontonaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsana haddii aan la idmo shan iyo toban cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed maxamuud guuleed gacmadheere dheere inkastoo uusan shaqayn maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii waxaa la furay wadooyin ku xirmay dagaalo soo noqnoqday oo waagaasi ka dhacay magaalada gaalkacyo maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho sidoo kale isla maalintaasi waxaa casilay wasiirkii howlaha guud iyo gurigeynta xukuumaddii xilligaasi shaqaynaysay cabdifataax ibraahim geesey waxa uuna sababta ku sheegay inuu ka xumaaday xiisad waagaasi ka taagnayd magaalada baydhabo oo ka dhalatay xariggii sheekh mukhtaar roobow oo hadda ah wasiirka diinta ee awqaafta soomaaliya maanta oo kale sanadii kun afar boqol kow soddonkii boqorkii xilligaasi ee ingiriiska ee heneringigii lixaad ayaa sidoo kale loo caleemo saaray inuu noqdo boqorka faransiiska maanta oo kale sanadii kun afar boqol toddobiyo sahamiyihii bortuqiiska ee vasco digama ayaa markii ugu horeysay safar ku maray xeebaha bariga afrika ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo labaatankii dhulgariir ku dhuftay ee gobolka guwanshuo ee dalka shiinaha ayaa sababay dhimashada laba boqol oo kun oo ruux guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa hagaag ifraax axmed aada mahadsantahay qaar ka mid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta kale dunida ka dhacay dib inoo xasuusinaysay qareenkii hore ee gaarka ahaa ee madaxweynihii hore dalka mareykanka donald trump ayaa lagu xukumay inuu bixiyo lacag gaaraysa boqol milyan oo doolarka mareykanka oo magdhow ah oo la sheegay inuu qeybka ahaa ama lagu eedeeyay inuu qeybka ahaa been abuur lagu sameeyey doorashadii madaxtinimada mareykanka ka dhacday labada kun iyo labaatankii xeerbeegtada federaal ah oo ku sugan dalka magaalada washington ayaa sheegay in jelani haweene layihaahdo ay tahay inay qasab ku tahay inay bixiso lacagtaasi intaasi la-eg oo lagu talagalay maadaama ay khiyaano qaran sameysay donald trump ayaa isku dayay inuu wax badan isdabamarin uu ku sameeyo doorashooyinkii looga guuleystay uu kusoo baxay joe biden madaxweynaha hadda mareykanka magaalo qadiimi ah ayaa laga helay gunta hoose harow weyn oo ku taala shiinaha waxaana la leeyahay weli si fiican ayaa loo ilaalinayaa shin shen waxaa si ula kac ah la sheeg la sheegay inay u degtama biyo ay qaadeen waxaana dadkii ugu dambeeyay ay ka guureen sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo waa lixdan iyo afar sano ka hor halkaasoo la sheegay dadkii deganaa oo xilligaa sagaalwaa saddex boqol oo kun qof gaarayay in dowladdu ay ka rartay markii la saadaaliyay imbi ay qaadi rabaan magaaladan oo loo bixiyey atlantikada bari waxaa dib loo helay baa sanadkii labada kun iyo koodii markaas oo la bilaabay in la sahmin lagu sameeyo hadda waxaa ka muuqanaya baa magaaladan ilaa afar boqol oo kilomitr jirta in eh, biyaha hoostooda ilaa afar mitr biyuhu ka dul dulmareen eh, meelaha qaar waxaa la sheegay magaaladan horey in loo deganaa muddo hadda laga joogo lix boqol oo sano marka biyaha ayaa hadda ku magaaladan iyada dhanba qaaday oo ka kormaray dowladdu marka waxay ka fakeraysaa sidii biyahaas intii looga daadaguran lahaa meesha haradaas magaaladaas dib loogu soo celin lahaa soolarka ugu weyn dunida ee muddo sanado ah ayaa meesha ka saara baa laleeyahay isgaarsiinta raadiyaha ee qeybo kamid a ah dunida waxaana la filayaa in qalqal badan oo xilligan ay saynisaanadu ka digayaan saameyn dunida ku yeelato maadaana qoraxdu ay kuleel badan soo tufayso waxyaabaha sida weyn loo sheegay waxaa kamid ah diilaalka ama kuleelka tirada badan ee kasoo baxaya qoraxda ayaa la sheegay in hadda uu ka tiro badan yahay sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waxaanuu sababa leeyahay in mararka qaar uu si weyn qoraxda ay u saameyso kuleelka ka socda ee isgaarsiinta dunida gaar ahaan koonfurta mareykanka ee meel badan oo dunida ka ah marka waxaa leeyahay kuleel badan ayaa qoraxdii kasoo baxayo culayskaas ayaa hadda haysta dalka shiinahana koox dhaqaatiira ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay in haweeney kiladeeda ay kasoo saaraan ilaa saddex boqol oo dhagxaan ah oo weliba kuwa qururaxa ah oo labaatan sana jir ah shimen ayaa magaceeda layidhaahdaa waxaana ay u dhalatay taiwan waxaa la sheegay haweeneydan in ay aada uga cabanaysay qandho aad u adag oo iyo xanuun ay ka dareemaysay keliyaha kadib markii ay u tagtay dhakhtarna waxaa loo sheegay dhagxaan badan ooga jiraan dhaqaatiirtu waxay sheegeen in gabadhan labaatan jirka ah waxa ugu weyn ee u keenay in dhagaxaantaas intaas la keliyaheeda ay galaan ay tahay biyaha oo ku yaraama aysan biyaha cabi jirin december oo bishaana ku jirnee ayaana qalinkan lagu sameeyey kooxda dhakhaatiirta waxay sheegeen baaritaano ay ku sameeyeen inay ku ogaadeen in kelideeda midig ay ku jiraan dhagaxaantaasi qalinkeedu wuxuu qaatay muddo laba saacadooda ah, sida dhakhaatiirtu ay sheegeen markii dambena ilaa saddex boqol oo dhagaxaana waa daba qurux dhan ayaa laga soo saaray markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay ciidda dhulkeenna caalanka duljooga waa cirsigeenne allaha cise dhareeyo amiin allahayow waa ammaanadaade warwaaqlow waad falantahe ciidanka soomaaliya cunaqabatayntii hubka waa laga qaaday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina wuxuu yidhi shabaab iyo ciidankeennu isku hubay ahaa jireen laakiin mar dhow waxaad arki doontiin ciidanka soomaaliya oo dabaabaad cirka socdaiyo dhulkaba wata war madaxweynuhuba wuxuu yidhi annaga ee shabaab dalka ma wada joogi karno war madaxaada muqhafeentay gudoomiya cabdi xaashin wuxuu yidhi sanadka waxaa lagu xasuusan doonaa Eh. saddex guulooda waaweyn oo dalka u soo hoyatay war madawiinaga eh. iduucanii inroge idoo kaleed maseeto shabaab ma ah salaama ah, yeedhay warmadeeyow haddaan kuu jawaabi lahay xilkaygaanu baqayaae eh. ee guddoomiya cabdi xaashi wuxuu yidhi saddexdaas guulood waxay kale yihiin afrikoo lagu biiray iyo cunuqabataynta hubkaoo la qaaday iyo dayntii oo laga cafiyey soomaaliya war jaamacaddii carabtana goormaan ka baxnay warba soomaaliya afrika weligeed bay ku jidhay war bashiirow igad waxaa loo magacaabay waa madaxweynihii hore hirshabeelle waare madaxweyne deri maahan war madaxweyne deli ra'iisul wasaare u rabay waar walaweynay haddaad dhan kastaba ka guulaysateen eh. maadna ixtiraaftaan war shabaab iyadoon dabaabaadkii iyo diyaaradii iyo taangiyadii ciidanka xooga dalka soo gaarin eh. ayay deegaamadii ay joogeen dheheen dadka maca salaama safkii loo badnaayo eh. u soconaaye hanna sugine salaama miyay dheheen haddaan alafkanala jirin waanaganjaqaafne jaw nabadgeliyo ee jaw nabadgeliyo yeereena amiradyo inya ilmihii curay kaligoor isu soo herayna waxay dhaheen anoo jiifka qaban liyo adoo jeegada u yaal miyay taladu joogtaa warbau shacabkio faraxsan ciidanka waxay ku yidhaahdeen cabsan mayno maanta cudud baanu leene sidaa u ciyaara warbashiiro waxaad ka tagtay ciidankiyo xooga allaha ciiseeyo war gorgoro amka wey jirta miyaad soo xasuusatay aryaadhaha niman gobollada dhexe joogay xalay shiray ay ku dhafreena ah, wuxuu ahay eh. fidnaadii waa laafijiye yaafarxa eh. yaa seefoolmaadow eh. fidnadii waa laafijiye yaafarxa yaa seefoolmaadow waar walla weynay somalilan warkama haysaane waana la taagay oo waana la taagay haye wagle fidnadiidalisinhiray aryamadeeyo mugdiyay ku daalfirigeen war kalamaanay war mahaysiine maanta burcaarin la yaab laa ka dhacday ma webigiyaa ku fatahay haye hatagaabagowseen galey waar ma gacanlibax baa lagu laabtaywarba waxba laydinma sheegi kara warkaa dhex geline burcad doorasho inqilaab u ka dhacday haye badbaado kalena waa ladeenayoona warmadee warmaysida doorashada somalilan waa isku sidkan tahay waar walla weynay muuse doorasho ma qabane sidig baanu maalnaa sumal baanu qalannaa warba waaqla ariga geeliskuma sidkee golihii deegaanka burca maayarka gurigiis jooga xilka ka qaaday mid kalena doortay wee ninkiiseedaa si isdibidhal isanleymaari jarne waar walla iska hubi inqilaabku meeshuu ka dhacay waa goojacadde war weligeen warka waa dhex aradhaan arrinta layaabkale waxay tahay eh. mayrkii loo codayaba goorta khudbay siri suuxay wah usuun walteegay war intuu suuxsanaamiyo mid kala doorteen runtii u miirgabi marta soora waar madayowna nabadgeli laascanood haddaad tegisid kaama hor joogni war warkaan ha ku soo ordunina bashiirdeere wuxuu iska iloobay eh. maayarka la inqilaabay inuu nin abwaana yahay magaciisana waxaa la yidhaha cabdirasaaq heero hadda nin abwaan inqilaaba miyaa awal sii khudbay kara wah afku leebluwa ah. war qoodheeye heraday eh. abwaankii la khiyaanay karaamadiisii waa la arkay war abwaankii buntland gudoomiyaha xubnaha baarlamaanka ka ahaay madaxweyne deni waa ku soo giirtay naw dee labada abwaanba isla tuura warba waaqlo haddaa kiina tuuraysaaniin haddakaayaga cid tuuri kadhaa ma jirto war alaa kulli xaal khiyaanada siyaasadda soomaaliya abwaanadu inay dhex galaan ma ahayn hoose migay cabdulaba wuxuu yidhi qayaana le suuqarshiyo habdaroo kaaxun qaadi waay qayaano le suuqarshiyo habdaroo kaaxun qaadi waay war kalamaanay burco war ka mahaysaane eh waxaa shalay ku geeriyooday allah u naxariistay abwaan ismaan ibraahim warsame oo loo yaqaan hurro walanwal abwaan hadraawi mar horma dhiminamay warmadeeyo war ma hurro walanwal abwaan hadraawi walaalkiisuu ahaa allah u naxariistay abwaan hadraawi waa ka hadda ka hor yidhi geel ma wadi jirin weris caana kama dhamin walacsiga nin hodaniyo sow wiirsi kuma korin sow aabba weydiyo wax mahaysta ima dhalin ina walanwal maan ihi hurre lama walaalihi allah u naxariistay hurraba wuxuu yidhi gacmahoo dukaanyaaliya lagu horna ganacsado iyo gulubada buura waxa goyn lahaa sheeg calaa kulli xaal abwaan hurre dumarkow ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi war kalemaanay war ma haysiine xilsideennadeediiyo xukuumadda washington xinjirahay qubays iyo xadgudubyada israa'iil xumaan uma arkaanoo xaq inay u leedahay kolba xarunka ka sheegaan taasina xaqiiqdii waa xaasidnimo xaqiidnimo iyo xagdirnimo isbiirsaday war xaqu waa iftiimaay waxaan dhacay xaqiiqdii baydhan iyo hartiisuna xamaas waa ku jabayaan war xukuumadda soomaaliya iyo khawaariju waa horay kala dhinteen magaalada muqdisho haddaad ku wareegtana goob kastaoo ganacsi kaamiraa ku xidhan taasina waxay caddaynaysaa qaayin kastoo dhuuman jira meeluu ku gambada inuusan helayn war ganacsatada suuqa bakaaruhu waxay dhaheen kaamiradiina laku qasbay inay faa'iidaad noo tahaan ogaanay sababtoo a ah askartii qoryaha dhuunta naga geli jiroo cashuurta sida qaabdarradaa nooga qaadi jireen hadda kaamiraday ka baqayaanoo nooma imaan karaan lagumana xadgudbi karaan canshuurtana si edablaha hadana lakaga soo doonaa waxay dhaheen waxaa kaloo fashilmay rag ganacsatadeenna ka mid ah oo hameenkii xilli dambe ama subaxdii alaasay qashinka hortooda yaal inta xaaqa dukaanka la hor dhigi jiray ayaa ku coobabay saaxiibadoodii ay mar walba qashinka hor tuuri jireen warbowa tuugii waxadadiiyo shabaab miina xidhayaba haddana xaloo helay miyay yidhaahdeen war ganacsatada bakaaro weliba ereena bilaan koohkoohan socdaano waana xijaaban oodan maleas bilaan edablaho fayle dukaamada ka garaabada jireenoo hada jireen hadda kow dukaankahob iritisa rogsan kaamilada ah fiiriaanga leedhi haddii ka aragaano ku yidhinta gas yaan siyaankii ra-iisul wasaare xamse waa kii hadda ka waa inaan sidii bini'aadamka u noolaana adduunyadan waxaa la yidhi waxa ugu darnoo laga baqa waa kaamirada iyo booliiska warbow markuu odhan jiray haddaa la soo noolaanahayaa waa la yaabi jiray hadde waa saxoo bashiirow markii horeba reer puntland muraayado qaldanay ku eegeen waar walla weynay kamaradana isku wareejiseen maana cidna ka xishoonayn waaqla hees wareerinine waxaa laa keenay kamaro kashiftay kooxe abbaasyadi waxaa la keenay kamaro kashiftay kooxa baasyadi war cabdulow war ma haysine kooxa baasyada sheegayso maxkamada la soo saaray war maxkamadda kooxa baasyadana ma qabnaa ubow maxay kala xukuntaa war mashuuta maa'ida ku ahriyey war dumarka a sheegaysana markaa la arko sida ay u xijaabiyiin dad fiican loo maleeyo qaar ka mid ah maxkamada ciidamada la soo taagay xaaskii kaba ku tukadaana ka mid ah. markii la qabtana waxay isku dayeen inay xogtooda been ka sheegaan ciidanka amnigana ay maran habaabiyaan hase yeeshee baaras dheer kadib waxaa la ogaaday khawaarijta qoysaskooda inay yihiin oo gabdhaha ma waxaa lagu maxkamadaynayaa ninkaad guursatay muxuu khawaarij u noqday warba mid ka mida ah waxaa lagu haystaa iyadoo maxkamadda gobolka iska fasaqi kadhaa yay jilib warqad fariin u aadday waartii ninkeedu noqday inay soo sheegto soo may ahayn warwarkaa ku rafanne waxaa kaloo maxkamadda ciidamada la soo saaray laba ninoo daacish ah uu mid ka ah isku yaqaano mahdiga soo bixi doona sabanaaqirka war horta labadaas nin ciidankii soo qabtay way ku dallaceen qabeen waxayna rabeen mawliidkii inay ku qarxiyaan culummada masaajidka midna miinadow soo qaada midna safka horow culimmada kula tukaday kadibna kii miinada siday qabteen ciidanku kadibna waxay dhaheen ciddaad u waday noogeey inta soo wadow kii kale u geya asagoo masaajidka safka hore oga jira hadda qaaci raba ummadda muslimiinka ah inuu qarxiyo salaadiisu sax maahay asagoo safka hore ku jiray tunka ka soo qabteen wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada warwar ma haysaane labadani shabaabay ahaan jireen intay ka soo baxeen sidii nimanka toobadkeen oo meel fiican u socda ayay daacish ku biireen war haddee taasi bowsow maaha kudka guuruqanjo u guur war calaa kulli xaal ugu dambayntii mi lagu xukumay yaahu shabaab daacis uxuub siibtay oo miinoodhin sitee masaajid ku qarxi rabay siyadsan xaytaa xaakiirka loo geey waaye war inkastoonan inshuuto sharci aan xuski idhaahdo haddana shabaab iyo daacish xabsi ha lagu haayo ma dhaheen sababtoo ah waa balaayo inaad biisho war qaar ka midu xataa waxaa la yidhi eh. xabsigay dadka kusii dhex fasahaadiyaan war waxaasoo dhan waxaa ka sii daran eh. toddobaatanka doolaroo shabaab mushaarahaanta u bixiyo eh. xabsigay ku dhex qaataan kuwa la xukumo war allahaasoo alla maahan shabaab miyaa lacag iyo dhaqaale ku maxbuusaan taleefon ma jiro ah, war gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada degmooyinka hodan iyo xamurweyne oo shabaabku intuu noqday cod ay ka duubeen kadibna markii maxkamadda la keenay inkiray shan sana lagu xukumay markii lagu caddeeyey war shakhsi inuu carabkiisa codkiisa dembi weyn ku cadaysto arintaasu cadaaladu maaha war gudoomiyaha xaman war waxaasoo dhan waxaa igala daran wiilka ehelkiisu dabadda u dirsadeen ee inta soo laabta shabaabkay kala cararayeen ku biiray kadibna khawaariijtu moojabajaajta uu gadeen kadibna qaraxyada iyo balaaya dadka lagu dhibaateeyo u daabuni jiray naw waar ma imikuu leeyahay dibadda halee celiyo war keligii maaha inay asna qaraxyada waa qaadi jira midna waa qarxin jiray kii qarxin jiray daduu laayo toogashaa lagu xukumay asagana xabsi ciidan baa lagu xukumay war wiilka inuu dadka qarxiyo dibadda uga soo laabtay xabsi xaquma lahayn waxaa kaloo maqli jire jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay danuu leeyahay maasagaa gaalu dilo waaye cadaayadan khawaariijtii dadka layhaysa xabsi ha lagu biilo aniga ilama saxsaneen waxaa la yidhi balaaya beydka ku dhex taal bannaan looga baxsada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada cabdulla waxaad ma og tahay magaaladoo dhan in kaamirooyin lagu xihay warba wata waxaan ka baqayaa xabsiga hadda inuu bahlagaleen noqdo oo bahlaha in ummadda looga qabto looma dhisin war xabsigu waxaa la yidhi khawaarijta waa qaadi laayahay eh. habeenkii maa la kala yareeyo warraallahaw qariiferegma jooge war adinku ayadoo dadka sharci la marinayo maa sharci darro ugu baaqaysaan magaalintiin war soo maadan dhihi jirin shaki male laba shabaab inay wada shaqeeyaan aryadhahe warmaysiina wiilkii madaxweyneho turkigu nin ku dilay oo waafakaday c b b ku la soo helay jilibow aadamiya haddana dheheen war waa falantiina madaxweyne xasan shiikhaa ka hadlay wuxuuna yidhi madaxweynuhu wiilkaygu shiluu galay turkina kama baxsana sharcigii uga baxay anna waxaan kula teliyey inuu ku laabto turkiga oo maxkamadda dhulka laga wacay uu hortago marka uu baxayana qareen buu weysta oo si sharciyaha loo fasaxay dhaawucuuna ahaayo ninku haddama dhiman markaas wargorgoro war mahayside mucaaradkii turkiga safaaradda soomaaliya ku hor banaanbaxeen sawirkii maxamed xasan sheekh oo wanteed ay ku qoreen waa soo qaateen marka waxay caddaatay inay iskaashadeen c b soomaaliya iyo macaaradkii turkiga war hadda laba tuhuntalaa ka dhexaysa warbow waa waradheene turkiga biikeka ka jidha e, c kama jidho <laughs> bashiirow ma jidha iyo waa jidha waa isku qaba jidhe yasiinku dheegi jari aryaadhaha war ma haysiin cabdikuusoo furunta ka soo warramay waxa uu yidhi abaalo wadareedyaal loo tegay godad shabaab inay hub ku duugteen loo malayhayo muggi la qoday intii ka dhaawac ma jirtana noloshay ku aasi jireenoo uu war weligaa shabaab naafahoo lug ama gacan ka go'an miyaa aragtay warba hadda warkooda soo shab oo shub maaha war kalamaanay calaa kulli xaal waw dhammaatee shabaab dhegta dhiig ha loo daro xubintii kalamaana dhegeysateen barnaamijkan eedaa u dambeysa waan mahadnaqaynaa saaxiibada barnaamijka igala qayb qaatay iyo dadkana dhegeysanayaba dadka barnaamijka sidoo kale waxaan mahadnaqayaa eh, dhinaca farsamada tanii barnaamijkan lamintaa ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada ilaahi o raxmade faadimo qaasin hilowle codkeeda ay heestan eredeeda waxaa ka mid a aawahe nabadgelyo